أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka sagaalaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد شيخ وحر رحمه الله wadafcu mahri liman jaءat waayatu najwaahu kadaka qiyaamu leyli mustataru waziida aayat اlistidaani min malakat waaayat lqismati alfudla liman xadaruu waxaynu joognaa aayaddii siddeed iyo tobnaad aayadaha uu sheekhu tiriyey ee agtiisa ay raajix ka noqotay inay mansuukho yihiin oo labaatan aayadood baa agtiisa raajix ka noqday inay mansuukho yihiin laba aayadood oo kalena waa ka daba keenay oo aanu iyaga laftooda arjixin inay mansuukho yihiin saynu caddayn doonna insha allahu tacaala marka baytkan wuxuu ku sheegayaa saddex aayadood wa dafcu mahrin ay wa minhaa waxaa ka mid ahaaday aayadaha mansuukha ah ama halkii hore layskaga sii cadfo oo wahiya awalka laga qadaro oo la yidhaahdo waxay yihiin dabeedna saa loo tiriyo wa dafcu mahrin meher in la siiyo aayadda sheegaysa liman jaa'at meherkaasoo yacni u sugnaaday liman jaa'at tii timi u sugnaaday in la siiyo yacni kuwii ay ka timi oo gaalada ah wa aayatu najwaahu yaa aayadda sheegaysa faqa nebiga sala allahu alayh wasalam lala faqaayo in laga hormariyo sadaqo nebiga loo dhiibaayo sala allahu alayh wasalam kadaka qiyaamu leyli mustataru yacni saasoo kale xaaluu la mid ahaaday kicitaanka habeenkii la kacayaana waa mid la sadareeyey oo lagu qoray aayadaha mansuukha inuu ka mid yahay aayadda hore uu sheegayaa waxay tahay waa aayadda suuratu almumtaxina ku soo aroortay almumtaxina iyo almumtaxana mid walba waa loo dabdiyey ama waa loo xarakeeyey xaada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo aayadda allah wuxuu yidhi wain faatakum shayu min azwaajikum إلى alkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat azwaajuhum mila ma أنفقوا wain faatakum hadday idinka tagaan shayun wax min aswaajikum yacni cid dumarkiina ka mida ah hadday idinka tagaan ila alkufaari gaalada ay u tagaan oo xagga gaalada ay qabtaan oo idinka goostaan ragga qaarkood baa dumarkoodii ka goosteen oo gaaladii uga galeen fa caaqabtum markaasaa ciqaabteen waxaa looga jeedaa gaaladii baa ka guulaysateen oo xoola ka furateen oo haniimo baa gaaladii ka hesheen fa aatuu aladiina dahabat aswaajuhum fa aatuu siiya aladiina kuwii dahabat aswaajuhum dumarkoodu ay ka tageen misla maa anfaquu kii ay siiyeen wax la mida siiya bimacnaa meherkii ay siiyeen yacni u celiya oo haniimada iyo furka gaalada ah ka furateen xoolaha uga celiya tacwiid a uga beddelsiinaysaan yacni tagista ay ka tageena gaalada uga galeen aayadda culammada qaarkood waxay yidhahaan waa mansuukho zawjaadkii qaarkoodu ay muslimiini qabeen ayaa ka tegaya raggoodii dabeedna gaaladii bay u gelayaan bimacnaa diintii intay ka baxeen bay markaa gaaloobeen gaaladay u galeen meherkii uu ooridaa siiyey ayaa xoolo marka gaalada laga furto tacwiid ahaan loo siinaya oo loogu celinaya haniimadaana laga bixinaya macnahay sheegaysaa waa saas aswaajtoodii mu'miniinta ahaa baa loo celinayaa meherkaas aayadda culamada qaarkood waxay dhahn waa mansuukho waxaase la ysku khilaafay ayada lagu nasakhay bacdi culamada ka midii waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay aayatu sayf ayaa lagu nasakhay faida insalakha alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum laakiin tacaarud ka muuqdaa ma jiro aayadda aayatu sayf iyo aayaddan ila waxaa shari ah labada daliil ee naasikh iyo mansuukh noqonaya in tacaarud jiro oo iska hor imaatin waa inuu jiraa oo weliba aynay kulmi karin qowl labaad wuxuu leeyahay waxaa lagu nasakhay aayat alghaniima haniimada iyo sida loo qaybinaayo aayadda sheegaysaa lagu nasakhay waa qowl labaad ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahen aayaddu waa muxkamo oo mansuukho maaha saasay yidhahdeen culammada yidhi waa muxkamo waxay bacdigood yidhaahdeen muxkamo waa tahay laakiin xaalad khaasay ku saabsanayd xaaladdaa khaaskaa baana loogu camal falayay xaaladaasaynay ku gaar ahayd waa qowl baciid ah waa muxkamo haddana xaalad buu ku gaar ahaa waa baciid qowl kale wuxuu leeyahay muxkamo waa tahay muxkamnimadeeduna waa itlaaqan tahayoo ila alaan waa lagu camal falayaa aqwaashaasaa ku sugan waxaa laga soo wariyey taabiciinta qaarkood inay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho waana mas'alo ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin laakiin haddii la eego aayadaha la sheegay in lagu nasakhay iyo aayaddan tacaarud iyo iska hor imaansho aan la kulmin karini ma yaallo aayatu sayf iyo aayaddan isma diidana laba xukum oo kala duwan bay sheegayaan aayatu sayf may nafyin oo may diidin in ninkii muslimka ahaa ee ooridiisii ay ka baxsatay ee gaalada u gashay ee ay gaalowday in meherkii loo celiyo oo khaniimada iyo furka gaalada laga furtay in looga celiyo may diidin aayatu sayf aayaddanna gaaladii in lala dagaalamayo may diidin marka idan sida raajixa waxay noqonaysaa aayaddu inay muxkamo tahay aayat lhaniima waabay ka horraysay aayaddan waayo aayat lhaniima waxay soo degtay ghaswatu badrin aayaddanna waxay ku saabsanayd sulxu lxudaybiya marka idan tanbaaba dembaysay tii laaxiqa ahaydee dembaysay in la yidhahdo waa mansuukho tii horraysayna la yidhahdo waa naasikho waxay noqonaysaa midaan sax noqonayn saas aawadee qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa in la yidhahdo aayaddu waa muxkam imkana waa lagu camal falayaa mufasiriinta qaarkoodna saas yadaabay doorteen waana qowlka qawiga ee raajixa aayadda labaad ee beytka ku sugani waa aayat lmujaadila almujaadila iyo almujaadala labada dabdiba waxaan filaya in la sheegi jiray almujaadila ayaa se badan in la yidhahdo suurat lmujaadila waa aayadda allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa mu'miniinta ilaahay wuxuu amray markay rasuulka sala allahu alayh wasalam doonayaan inay la faqaan inay ka hormariyaan sadaqo inay rasuulka u dhiibaan sala allahu alayh wasalam hadda taa macnaheedu ma aha sadaqada inuu rasuulku qaadanayo waayo sadaqadu rasuulka sala allahu alayh wasalam xalaal uma ahayn oo waatuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ina asadaqata la taxilu limuxammadin walaa liaali muxammed sadaqaddu uma xalaal ahaa muxamed iyo aalkiisa toonna uma xalaal aha aalka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo jeedaa qaraabadiisa qaraabadiisii mu'miniinta ahayd baa loo jeeda ee sadaqadda nebiga loo dhiibaayo sala allahu alayh wasalam waxaa looga jeedaa nebigu inuu wasaco oo dadka mustaxiqiintae mutaystay inuu siiyo baa loogu dhiibayaa waxaanay culammadu yidhaahdeen faqa nebiga sala allahu alayh wasalam lala faqaayo ayaa la farabadiyey wakhtiyadaasoo dadka qaarkood badiyeen markaasaa la amray sadaqada inay ka hormariyaan markaasaa faqii nebiga lala faqayey sala allahu alayh wasalam laga gaabsaday wakhti yar isla wakhti ku dhowba aayadda ka dambaysaa soo degtay a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqimuu asalaata wa aatu zaka aayadda ku xigta laba aayadoodoo isku xiga baa ta horena mansuukho tahay ta dambana naasikho tahay mawaadic kale lafteeda waa ku soo aragno labada aayadee suuratulanfaalba waa saas kale ta horena waa mansuukho ta ku xigtana waa naasikho marka jumhuur ahlicilmi waxay yidhahdeen aayaddu waa mansuukho culamada qaarkood baa agsarka culammadu inay saa qabaan ama jumhuurku qabaan u nisbeeyey bacdi kalaba itifaaq sheegtay ibnu jazay sheekhii maalikiga ahaayee la odhan jiray ibnu jusayi la odhan jiray kitaabkiisa tafsiirka ah ee la yidhaahdo altashiil liculuumi tanziil waxa uu odhanaya wa hadihi alaayatu mansuukhat biitifaaq aayaddani waa mansuukha waana la ysku waafaqsan inay mansuukha tahay aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxaa ku camal falay caliy bn abi aalib qaala caliy bn abi aalib radia allahu canh ina fii kitaabi illaahi laaayatan maa camila biha axadu walaa yacmalu biha axadu bacdii aayat najwa aayad kitaabka ilaahay ka mida ayaa aniga mooye cid kale kuma camal falin oo hore cid kale uguma camal falin dibna cid kale uguma camal fali doonto waa aayat najwa dibna uguma camal fali doonto wuxuu u jeedaa waa la nasakhay oo xukunkeedii mar haddaanu baaqi ahayn dee dib looguma camal falaayo aahaar baa sidaa kaga soo aroortay cali bn abi aalib ahlucilmiga qaarkoodna aahaarta sidaa sheegaysa waa saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen waa saxiixa bacdiba haddaba waxay yidhaahdeen wakhti xoogaayay baaqi ahayd waxaa kaloo la soo wariyey wakhti aad u yar ayay baaqi ahayd labada qowlna waxaa fiican qowlkaa dambe waayo wakhtiga ay baaqiga ahayd ee lagu camalfali karayay hadday badnaan lahayd asxaabta nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku camalfali lahaayeenoo dad dooraa ku camalfali lahaa waayo khayrka aad iyo aad bay u jeclaayeen saas aawadeed wakhtigay aayaddu muxkamo ahayd waxaa lagu xambaarayaa inay koobnaydoo yarayd oo zaman yar ay ahayd cabdullaahi bnu cabbaas waxaa ka soo aroortay inuu yidhi aayadda ka dambaysaa nasakday sidaasna cabdullaahi bnu cabbaas waa ka sugan tahay oo laba dariiqoo isquweyn kara ayaa loo hayaa inuu sidaa cabdullaahi bnu cabbaas uu yidhi waayo dariiqyada dacfigoodu daran yahay ma quweyn karaan ama isma kabayaan shaarixuna wuxuu soo aroorinayaa afar dariiq laakiin afarta dariiq laba dacfigoodu waa daran yahy mid wuu caddaynayaa inaan waxba quwayn karin laakiin ka hore cali ibnu xusein ibnu waaqid uu ku jiro markuu sheego oo dacfigiisu sahlan yahay culammada qaarkoodna xadiiskiisa ay taxsiiniyaan laakiin uu maray sheikhu inuu raajixu yahay inuu daciif yahay ayuu wuxuu leeyahay laba dariiqoo isku quwaynaayo ayuu leeyahay laakiin labada dariiqee uu sheegayo midbaa dacfigiisu daran yahay oo cusmaan ibnu cataa alkhuraasaani uu ku jiraa isaguna caddaynaya inuu matruuku lxadiis yahay yacni saasuu caddaynaya weliba inqiaacna u raaco oo cataa ibnu cabbaas aan waxba ka maqal marka wuxuu noqonayaa ariiqaasi daciifun jiddan sidaas aawadeed walaakin lilasari ariiqaani yataqawa bihima waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo ariiqun yataqawaa bihi oo ariiqa damba uun inuu ku kaaftoomo taqwiyada inuu weynaayo waa ariiqa markaa min ariiqi cabdullaahi bni saalix can mucaawiyati bni saalix can caliy bni abi talxa can ibni cabbaas waayo ariiqa dacfigeedu ma weyna cabdullaahi bnu saalix waa daciif ha yeeshee ahlucilmiga qaarkood waxay maraan haddii a'immadu wax ka warinayaan in xadiiskiisa la quweeyo waana sida xaafid ibnu xajar uu ku sheegay hadyu saariga oo wuxuu odhanaya cabdullahi ibnu saalix kaatib layth dacfi ha ku jiro laakiin ahlulxidqi markay wax ka warinayaan culammada xarfaantii markay wax ka warinayaan xadiiskiisa waa la quweeyaa buu odhanaya yacni haddana waxa weeye waxaa ka warinaya yani tabari baa ka mid a ah. marka almuhim dariiqyada qaarkood yani cabdullahi ibnu saalix cidda wax ka warinaysa ayaa markaa la eega cali ibn abi talxa ibnu cabbaas waxba kama maqal ha yeeshee yadaan waxba ka maqal oo uu munqatic yahay xadiiska uu ka wariyaa haddana a'immada xadiiska qaarkood waxay ku tageen isaga yaanu wax ka maqline min siqaati asxaabihi buu ka maqlay sida saciid ibnu jubayr ama cikrima oo iyaga ayuu kala kulmay liajli dalik ayaa bukhaari waxa uu ka tacliiqinayo siiqo jasmiya cabdullaahi bnu cabbaas waa min ariiqi caliy bn abi talxa waxaanay culammada xadiis ku dareereen tacliiqaadka bukhaari cidda uu ka calliqay ee si jasmiya uga soo naqliyey in agtiisa saxiix ay ka tahay walow fii acla sixaba yaynay gaadhsiisnaan saas aawadeed ayuu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi tafsiirka markuu sheegaya cabdullaahi bnu cabbaas waxau hi nuskha ayaa jirta min ariiqi cali bn abi alxa can ibni cabbaas hadduu ruux u guuri lahaa oo u safri lahaa ilaa shiinaha qaalinimada ay qaaliga tahay wax badan may noqoteen ee safarkaasi sahal buu noqon lahaa imaam axmed baa odhanaya saas aawadeed culammada waxay ictimaadaan cali bn abi alxa waxa uu ka warinayo cabdullahi bnu cabbaas walow yaanu waxba ka maqale waxay la mid tahay siduu wuxuu ka maqlay oo min iqaati asxaabihi buu ka maqlay sidaas aawadeed bay a'immadaasi u quweyn jireen marka ariiqa iyo ariiqa kale ayaa isqu weynaya kulli xaal laakiin waxaaba inaga kaafinaya in waxa weeye dee culamada qaarkood ay ijmaacba sheeganayaan ama itifaaq aayaddu inay mansuukho tahay marka xaajo badan looma qabo asarka ibnu cabbaas sugista la sugaayo yani markaa baahi badan looma qabo marka sida saxiixa ah yani sida markaa aynu sheegnay aayadda hore waa mansuukho aayadda dambena waa naasikho itifaaqu hadduu sugnaado dee itifaaqaba xujo ah haddaanu itifaaqu sugnaanna cala aqali jamaahiir lculamaa salafan wa khalafan ayaa markaa qaba qowlkooda ayaana sax ah haddii qowl mukhaalifoo muctabari uuba jiro oo laga soo qaado aayadda saddexaad waa aayadda labaatanka buuxinayse waa aayadda qiyaamuleylka ku saabsan waa suuratu muzammil awalkeeday ku sugan tahay allah wuxuu yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayh aayadda qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayh ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan waa mansuukho culamada qaar waxay dhahan waxaa lagu nasakhay aayadda suuradda ugu dambaysa ou allah yidhi calima an lam tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu ma tayasara min alqur'aan aayaddaasaa naasikhay yidhaahdeen aayaddan hore ee ka amraysana waa mansuukho qowl labaad baa wuxuu leeyahay aayaddan hore waa mansuukho waxaana lagu nasakhay salaadaha shanta ah adilada amraysa ayaa lagu nasakhay waa qowl labaad bacdi culammada ka midna waxay leeyihiin aayaddu maya waa muxkamo oo mansuukhaba maaha ikhtilaafkaa waxaa keensaday amarka la amray qiyaamu leylka nebiga la amray sala allahu alayh wasalam ma cala sabil iijaabba oo miyaa la waajibiyey haddii la waajibiyey ma keligii baa lagu waajibiyey mise keligii laguma waajibine ummadduna wujuubka waa kala sinnayd mise waajibin may ahayne nadbi bay ahayd bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen sunnanimo oo waxay yidhahdeen qiyaamu leylka la amraayo sunnayn baa looga jeeday in sunnanimo loo amrayo calaa haada waa muxkamo mansuuqa maha waa qowl bacdi kale waxay yidhahdeen oo culamada ka midii maye iijaabin bay ahayd la waajibinaayo nebigaana gaarnimo loogu waajibinayay wujuubkaa nebiga ay ku waajib ahaydna baaqi buu ahaayo lama nasakhin waa qowl labaad isaguna muxkamnimuu sheegaya taa macnaheedu waxay noqonaysaa qiyaamu leylku nebiga khaas ahaan waajib buu ku ahaa oo miyaynay ka hor imanay aayadda allah uu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka taa lafteeda culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen naafilatan laka loogama jeedo sunnay kuu tahay ee waxaa laga tilmaamayaa arrin kuu siyaado ah oo ummadda waxyaalaha ku waajibka dheeraad ka ah ayuu ku ahaa oo naafilada waxaa looga jeedaa ziyaada marka ashyaadii ummadda lagu waajibiyey ee salaadda ahayd bay ziyaado ka ahayd oo nebiga loo kordhiyey marka kama hor imanayso inuu qiyaamu leylku waajib ku ahaa waa qowl culammada qaarkood ay mareen qowl kalea wuxuu leeyahay maya aayaddu waxay sheegaysay qiyaamu leylku inuu waajib ku yahay aakhirka aayadda suuradda ugu dambaysa ayaana lagu nasakhay oo lagu khafiifiyey waana sida saxaabada qaarkood aahaartooda ay ku soo aroortay ay tilmaameen oo amarkaasi inaanu nebiga ku gaar ahayn ee qumi leyla ilaa qaliilan ummadda xataa la amraayey ayaa aahaarta saxaabadu ay tilmaamaysaa sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo caaisha iyo khayrkoodba ay tilmaameen oo cabdullahi ibnu cabbaas waxau yidhi lama naزlat أwl اlmuzammili kanuu yaquumuuna naxwa min qiyaamihim fi shahri ramadaana xatى nazla aakhiruha wa kana bayna أwaliha wa aakhiriha sana waxa uu yidhi awalka suuratu muzammil markay soo degtay waxay kici jireen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu kicitaanka ramadaan ay kacaan mid la miday kici jireen ilaa aakhirka suuraddu ay soo degtay suuradda awalkeeda iyo aakhirkeedana waxaa u dhexeeyey ilaa sannad baa u dhexaysay ashaykhu alcallaama muqbil ibnu haadi alwaadici aharka ibnu cabbaas waa saxiixinayaa asaxiixu lmusnad ayuu ku saxiixinayaa abu daawuudna wuxuu u baabaystay baab ah baabu naskhi qiyaami alleyli waaltaysiiri fiih qiyaamuleylka nasakhaadda la nasakhay iyo fudaydinta la fudaydiyey ayuu baab u guntay oo sunankiisa ugu guntay asarkaa ibnu cabbaasna abu daawuud baa soo wariyey wa kadalika culamo kalena saas si la-eg bay u saxiixiyeen oo albani wa ay ka mid yihiin caaisho lafteedu saasay tilmaantay oo waxay tidhi faina allaha caza wajalla iftarada qiyaama alleyli fii awali hadihi الsuura faqaama nabiy اllahi salى اllahu عalayh walih waslama waasxaabuhu xawla waamsaka allahu caza wajalla khaatimatha isnay cashara shahra fi الsma xata anzla allahu caza wajalla fi akhiri hadihi الsurati الtakfiifa fasaara qiyaamu leyli taطawucan bacda fariida xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha ilaahay waa faral yeelay qiyaamuleylka suuradda awalkeedu ku faral yeelay markaasaa nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisuba sannad bay kacayeen oo qiyaamu leylkaa la imanayeen suuradda khaatimadeedana waa aayadda ugu dambayse yacni samada ayuu ku xabisay oo ku reebay ilaa uu ku soo dejiyey aakhirka suuradda fudaydintii uu ku soo dejiyey fa saara qiyaamu leyli tatawucan bacda fariida waa hadal waadix oo cad wuxuu noqday tidhi qiyaamuleylku mid sunno a ah buu noqday markuu faral ahaa dabadeed sidaas aawadee alqowlu asaxiix waa inay aayaddu mansuukho tahay aakhirka suuraddana lagu nasakhay أولك suuradoo قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه qaliila أو زد عليه waa mansuuqa amarkaasina wuxuu ahaa lilwujuub waajibnimu faa'iideynayy wujuubkii baa dabeed markaa la khafiifiyey oo waxaa markii dambe laga dhigay mid waxa weeye qadarka aan ku xidhnayn ee intii la kara marka aayadda dambe sunnanimay faa'iidaynaysa iyo iyo maya qadar istitaaco ah oo inta ugu yar ay ku rumoobi karo inuu waajib yahay in la soo reebay faa'iidaynaysay labadaba la yidhi sidaa dambe marka la maro ahlucilmiga qaar baa marae oo yidhi aayaddan horena waxay sheegaysa inay waajib yahay qiyaamu leylku oo loo door lahaa habeenkii nus ka mida in la kaco ama nuskii wax in yar ka yar ama wax in yar ka badan marka qayb badan oo habeenkii ka mida ah in la kacaa waajib ahayd markii dambe waa la fudaydiyo waxa allah uu yidhi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waxay ku rumoobi karaysay yacni qadar yar oo daqaa'iq ah in la kaco intaasay ku rumoobi karaysay culamada qaarkood markaa waxay yidhaahdeen aayaddii naasikhada ahayd yada lafteedii baa la sii nasakhay faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waxaa lagu sii nasakhay salaadaha shanta ah oo qiyaamu leylka intiisii yarayd iyo intiisii badnayd mid waliba waa mansuukh xagga waajibnimo waa laga nasakhay sunnanimo keliya loo baaq yeelay qum ileyla ilaa qaliilan amar bay ahayd walamru yaqtadi lwujuub marka qowlka odhanaya sunanimay faa'iidaynaysa waa mida waxay ka hor imanaysay siiqada amar oo asaalatan waajibnimo faa'iidaysa qaacidadii waa ka hor imanaysa waxay kaloo ka hor imanaysa xadiiska caaisha iyo ka ibnu cabbaas labadaba waa ka hor imanaysa yagaana shaahidulxaal ahaa waashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib yacnii cidda shaahidkee joogtay waxay arkaysaa wax ruuxa maqani aanu arkayn marka sidaas aawadeed warka ay ka qisoonayaan markaana inay sidaas ahayd waajib inay ahayd markii dambena sunno laga dhigay waxay noqonaysaa yacni mid maqbuul ay noqonaysa waayo khabarulcadli weeye khabarulcadlina waa la aqbalaa macno loo diidaa meesha ma taalo ama arrinka ku saabsan aayadda qum leyla ilaa qaliilan nebiga sala allahu alayh wasalam keliya ayay ku waajibinaysay qiyaamu leyl inay la yimaado nebigoo qulay ku waajibinaysay ee ummadda kale kumay waajibinaynin qowlkaasi wuxuu noqonayaa qowl daciifa sababtuna waxay tahay marka hore sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan saxiixana ahi waxay tahay adiladuna ay ayidayso in wixii nebiga sala allahu alayh wasalam lagula khitaabo asalku waa inay ummaddu la wadaagto oo ay caam ka tahay xagga macnaha walow lafdigu khaasba ha noqdee inay tahay caamun min jihati almacnaa qaacidadaa waxaa qaba jamaahiiru ahlicilmi waana siday ku tageen saddexda imaam abu xaniife iyo maalik iyo axmed saasay ku tageen waxaa khilaafay imaamu shaafici oo yidhi shaygii nebiga sala allahu alayh wasalam khaasnimadiisa lagula khitaabay asalku waa inuu nebiga ku gaar tahay suuro ahaanna waxaa mas'alada ka suura gala saddex suuro shay nebiga lagula khitaabay sala allahu alayh wasalam laakiin ay weheliso qariinatu tacmiin amaaro tilmaamaysa in la caam yeelaayo iyo shay nebiga lagula khitaabay sala allahu alayh wasalam oo ay weheliso qarinatu takhsiis amaaro tilmaamaysa in nebiga lagu gaar yeelaayo iyo shay nebiga lagula khitaabay oo labada qariinaba ka madrhan qariinatu tacmiim ziyaade ah iyo qariinatu takhsiis dheeraad ka ah mukhaatabada labada qariinaba waa ka madhanyihin saddexdaas suuree ka suuragalka ah laba waa la ysla ogol yahay oo haddii shayga nebiga lagula khitaabo sala allahu alayh wasalam oo ay weheliso amaarad ku tusinaysa in nebiga uu ku gaar yahay qowlan waaxidan waa lagu gaar yeelayaa haddii nebiga khaasnimadiisa lagula khitaabo oo ay weheliso amaarad ku tusinaysa inuu caam yahay xukunkani markaana waa la camimayaa qowlan waaxidan oo khilaaf kuma jiro qariinatu tacmiimku iyadoo weheliyo waxaa ka mid ah awalka suuratu alaaq yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihin nebiga ayaa lala khitaabay oo sifada nubuwada loogu yeedhay ha yeeshee qariinatu tacmiim baa weheliso idaa طallaqtum الnisaa'a siiqo jamac baa markaysaga lagula khitaabay markii hore nebigaa lala hadlayey oo loo yeedhay sifatu nubuwa loogu yeedhay idaa dallaqta lama odhan haddaad adigu furto idaa dallaqtum haddaad furtaan baa la yidhi jamac baa laga dhigay idaa dallaqtum annisaa fatalliquuhunna waawuljamaaca haddana la keenay haddaad doonaysaan dumarka inaad furtaan waxaa ku furtaan xaalay ciddadooda soo qaabilayaan sidaa ku fura marka waa mukhaataba nebiga lala khitaabayo si gaara laakiin ay weheliso qariinatu tacmiim calaamad ku tusinaysaa in xukunka la caam yeelaayo oo nebiga aanu ku garhayn idan qowlan waaxidan waxaa la ysku waafaqsan yahay xukunkaasi inuu caam yahay nebigana aanu ku garhayn labada qariino markuu ka maran yahaa mawdicu lkhilaaf ah qowlka jumhuurka ayaana saxiix ah siday ahlucilmiga qaarkood ay caddeeyeen adilada qaarkoodna ay ka deliishadeen wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin mukhaataba nebiga lala khitaabay ahayd oo yaa ayuha nabiyu baa laga bilaabay gabadhii waahibada ahayd ee nafteeda nebiga u hibaysayna waa la sheegay laguma dayn intaas mukhaatabada in dhammaan ay nebiguna u dhacaysay qariinatu tacmiim aynay ka muuqanin ee waxaa la raaciyey khaalisatan laka min duuni lmu'miniin waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood haddaan la odhan lahayn khaalisatan laka min duuni lmu'miniin xukunka waahibadana inay mu'miniintu nebiga la wadaagi lahaayeen ayaa laga qaadan lahaa waxaa la mid a aayadda kale ee markaa ku saabsan zaynab bintu jaxshin falama qaضىa zaydu minha waطran zawajnaakaha likay laa yakuna clى lmu'miniina xarajun fi aswaaji adciyaa'ihim ida qadw minhuna waطra yani nebiga salى اllahu alayh wasalam in loo banneeyey zawjadii uu furay zayd oo waagii hore intii ay bannaanaa tabanigu uu nebigu sala allahu alayh wasalam tabaniyey oo ka ilma yeeshay oo inanu dhaloo kale ka dhigtay waagaasna ibaaxa asliya arrinkaasi iskaga sugnaa oo aan la xaaraantinimayn markii dambena la xaaraantinimeeyey nebiguna sala allahu alayh wasalam uu ka tegey tabannigii dadkuna ay u yaqaaneen inan aanu ruuxu dhalin hadduu ka dhigto ilmo uu dhalay oo isu nisbeeyo oo ka ilmo yeesho xukunkii ilmahoo kale inuu yeelanayo gabadhuu guursadayna gabadh inankiisu qabay oo kale inuu noqonayso oo hadduu xataa furo inuu guursadaa aynay u bannaanaan jirin sidaa dadku ay u qabeen caadada caynkaasa markii la doonaayay in la jaro ilaahay wuxuu u guuriyey nebiga sala allahu alayh wasalam zaynab binti jaxshin oo uu qabi jiray zayd ibnu xaarisa marka caadada caynkaasa jarista la jaraayo waxaa lagu jaray ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha maxaa loogu guuriyey nebiga sala allahu alayh wasalam zaynab waxaa loogu guuriyey likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fi aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna watara yacni taswiijkaasay ka dhalanaysay inaan mu'miniintu wax xarajaba ka dareemeyn bimacnaa guurinta loo guuriyey nebiga sala allahu alayh wasalam zaynab loo guuriyey waxay noqotay mu'miniintuna inay kala mid yihiin marka waa caamun min xaysu lmacnaa calaa kulli xaal qum illeyla ilaa qaliilan waxay noqonaysaa in lafdigu mukhaataba khaasaba ha ku sugnaatee laakiin inuu caam ka noqonayo xagga macnaha waa midda labaadee saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegay in nebiga iyo mu'miniintaba arrinkaasi faral ku ahaan jirin oo waatay caaisha sheegayso ay leedahay fa ina allaha caza wajalla iftarada qiyaama alleyli fii awali hadihi suura faqaama nabiyu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalama waasxaabuhu xawlan marka iyo saxaabaduba inay ka sinaayeen faralnimadaas baa daahirka xadiisku sheegaya xadiiskana muslim baa saxiixa soo wariyey calaa kulli xaal aayaddu waa mansuukho aayaddaa dambaana lagu nasakhay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahaan aayaddaa dambe ee lagu nasakhay lafteedana waxaa lagu sii nasakhay salaadaha shanta ah adilada sheegaysa ayaa lagu sii nasakhay marka waa naasikhyo haddana mansuukh sii noqday daliil baa wax nasakhaya isagiina markaasaa la sii nasakhaya wa dafcu mahri liman jaa'at aayadaha mansuukh waxay kaloo ahaadeen meherka in la siiyo aayadda sheegaysa meherkaasoo u sugnaaday liman jaa'a tii timi yacni u sugnaaday waxaa laga tilmaamayaa in yacni meherkii la siiyo mu'miniintii aswaajtoodu ay ka tageen oo gaalada u galeen in markaa la siiyo marka tani waxay iyadu ku saabsan tahay in waxa weeye mu'miniinta dumarkooda ay ka baxsadeen oo gaalada u galeen in looga celiyo markaa meherkii looga celiyo haniimada iyo furka gaalada laga furtay in laga siiyo bedel ahaan meherkii sida saxiixana aayaddu waa muxkamo mansuukha ma ahaa saynu hore usoo sharaxnay wa aayatu najwaahu iyo aayadda sheegaysa faqa nebiga sala allahu alayh wasalam lala faqaayo in laga hormariyo sadaqa nebiga loo dhiibayo wa waa aayatumujaadila waa la nasakhay aayadda ka dambaysa ayaa lagu nasakhay kadaaka qiyaamu leyli mustataru xaalu kaa la soo sheegay la mid ahaaday qiyaamu leyli kicitaanka habeenkii la kacayaana mustataru mid la sadareeyo la qoray weeye oo aayaadka mansuukha inay ka mid tahay baa lagu qoray qowlka saxiixana waa inay mansuukho tahay aayadda qumi leyla ilaa qaliila sheekhu waxau uhi raximah llah waziida aayat listidaani min malakat wa aayatu alqismati alfudlaa liman xadaruu nusakha qaar waxay qorayaan mima malakat laakiin taasi waa khata' ee siday ku saxan tahay waxa weeye nadmigu waa min malakat maada laakiin nusakha qaar ay ziyaadiyeen ama dabacaadka qaarkood lagu kordhiyey waa la qadarayaa oo waa la xadfay waa maqsuud oo waa loo jeedaa bimacnaa waa la doonayaa in la qadara la rabaa laakiin waxaa loo xadfay si nadmigu u nabad galo oo wasnigu u badbaado aan u jabin haddii mimaa malakat la yidhahdo waa jabayaan waxaanay noqonaysaa mawsuulkii oo la xadfay oo siladiisu baaqi tahay nuxaadda qaar baa bannaynaya walow basriyiintu iyo inay bannayn shicirku wuxuu iska leeyahay dee daruuriyaadoo qowl aqwaasha ka mida ah wax lagu bineeyaa marka la gabyayo waxyaale aan jaa'is ahayn baaba daruuro shicirku loogu banneeya oo daruuratu shicir wax la yidhahdaa jira daruuratu shicri wax la yidhaahdo ayaa jirta markaa saas aawadeed qowl aqwaasha ka mida ah haddii loo helo dee waa lagu binaynaya yani shicirkii waa lagu hagaajisanaya waa lagu wasiida aayat listi'daani waxaa la kordhiyey aayadda isti'daankaa la kordhiyey alisti'daan laamka hoos dhigan baa lagu dhufanayaa siinka wasiida aayatlisti'daani la odhan maayo waayo hamsadu qaci maaha hamsadu waa hamsatu waslin maadaama hamsatu hamsatulwasli ay tahay qaacidadu waxay tahay hamsatulwasli marka hadalka la xidhiidhinayo waa inay dhacdaa waa inayna joogin alisti'daan baa la odhanaya waziida waa la kordhiyey aayat listi'daani waxaa la moodaya isti'daan in la akrinaayo laakiin listi'daan baa la akrinaya laam hoos dhiganoo siinka lagu dhufanaya aayadda idan weydiisadka sheegaysa min malakat ay mima malakat xaalu isti'daankaasi ka ahaaday ay min aladiina malakat aydiikum kuway hanatay gacmihiinnu ay hanteen min aladiina malakat aymaanukum ama aydiikum midigyadiinnu kuway hanteen ama gacmihiinnu kuway hanteen oo mulkiyeen oo addoommada ah inay idin weydiistaan inay idan idin weydiistaan markay idiin soo gelayaan wakhtiyada cawrada ah waa la kordhiyo culammada qaar baa yidhi waa mansuukho wa aayatu lqismati alfudla waxaa kaloo la kordhiyey aayadda qaybta qaybtaasoo alfudlaa tii markaa mudnayd ah oo bimacnaa xoolo badan la qaybinayo ama alfudlaa laga sifeeyo aayadda aayaddaasoo alfudlaa fadli badan bimacnaa fadli le baa looga jeedaa liman xadaruu xaal xukunka aayaddaas ama macnaha i sheegaysaa oo in wax la siiyo ah oo u sugnaaday liman xadaruu ciddii soo xaadirtayee timaad ciddii soo xaadirtayee timi oo u sugnaaday shadriga hore aayadda uu ku tilmaamayaa waa aayadda suuratu nuur ku timi ee allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yablugu lxuluma minkum alaaa maraat aayaddaasaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mansuukho aayadduna waxay sheegaysay ha idinka idan dalbaan oo marka idiin soo gelayaan oggolaansho ha idin weyddiistaan kuwa midigyadiinnu ay hanatay ee addoommada ah iyo kuwii carruurta ahaa ee aan qaangaadhka ahayn waxna kala garanayey oo sinnu tamiis gaadhay da'dii ay wax ku kala soocayeen oo wax kala garanayeen ha yeeshee aan qaan gaadhin saddex wakhti ha idinka idan dalbaan saddexdaa wakhtina waa saddexda wakhti ee cawrada ah waa salaadda cisho kadib iyo salaadda subax ka hor iyo wakhtiga yacni markaa duhurkii saddexdaa waqti ha idinka idan dalbaan awqaadda kale idan la'aan bay idinku soo geli karaan laakiin saddexdaa wakhti fasax la'aan yayna idinku soo gelin mar kastay soo gelayaan idan ha idin weydiistaan aayadda culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen waa mansuukho oo waa la nasakhay ha yeeshee jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen aayaddu inay muxkamad tahay ku tageen oo aan la nasakhin jamaahiirta culammadaa ku tagtay culamo badan baana u nisbeeyey mufasiriinta badankoodu inay qabaan inay muxkamo tahay mufasiriin badanna waa doorteen qowlkaasoo waa arjaxeen cabdullaahi ibnu cabbaasna waxaa ka sugnaatay inuu yidhi saddex aayadood bay dadku ka tageen inay ku dhaqmaan dabeedna saddexdii aayadood wuxuu ku daray aayadda liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum aladiina lam yabluu lxulma minkum alaaa maraat aayadda labaadna waxa uu yidhi waa aayadda allah uu yidhi yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum inda allahi atqaakum ina akramakum cinda allahi atqaakum wuxuu u jeedaa dadkii waxyaalo kale ayay u isticmaalayaan yacni qabaa'ishii iyo waxa la midka oo tacaaruf keliya iyo inay isku aqoonsadaan oo isku xidhiidhiyaan uma isticmaalayaane inay isku dulmiyaan ama isku garab siiyaan ama isugu hiiliyaan iyo ashyaa la mida isugu tacasubaan ashyaa kale ay dadka qaar u isticmaalayaan aayadda saddexaadna waa aayadda qismada sida riwaayaadka qaarkood lagu soo wariyey almuhim cabdullaahi ibnu cabbaas markii la yidhi aayaddu ma mansuukha wuxuu yidhi mansuukho ma aha lama nasakhin ee dadka inay ku camal falaan ka tegey ardaydiisii qaarkoodna saasay yidhahdeen sida saciid ibnu jubayr oo waxa uu yidhi aayaddani mansuukho ma ahee dadka fudaydsaday oo ku dhaqmi waayey waxaa kaloo ibnu cabbaas laga sheegay inuu yidhi waxaa kaloo ibnu cabbaas laga soo wariyey inuu yidhi waagii hore dadku guryahoodu albaabo ma lahayn oo waa iska furaayeen albaabadu saas aawadeed xilli walba waa la soo geli karayey laakiin wakhtiyadan dambe waa markaa ibnu cabbaas markii dambe uu joogay albaabbay dadkii samaysteen markaa saas aawadeed wakhtiga cawradoodu ay muuqanayso dee albaabaday markaa xidhanayaan marka sidaas ayay markaa idankan ula iman waayeen oo ugu dhaqmi waayeen calaa kulli xaal sidaas waxay yidhaahdeen culammada qaarkood haddii waxa ay dadkii ugu dhaqmi waayeen ay tahay xaajadii markii hore loo qabay inaynay meesha oolin dee taasi waxay noqonaysaa arrin kale laakiin naski ka dhalan maayo waana soo aroortay xadiis sheegaya in nebigu sala allahu aleyh wasalam nin saxaabiya uu ku yidhi yani daaha haddii aad aragto isagoo sii daysan aad aragto ha soo gelin ilaa aan ku ogolaado xadiis macnihiisu saa yahay laakiin daahu hadduu laaban yahay waad ka soo geli kartaa macno caynkaasa xadiis sheegayaa jira marka calaamad noocaasoo kalea waa laga dhigan karaa oo waa jiri kartaa marka jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan aayaddu inay muxkamo tahayna mansuukho ahayd sidaa jamaahiirtu ku tageen baana saxa saas aawadee ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa walama kaanat hadi laayatu muxkamatan walam tunsak bishayin wa kana camalu nnaasi biha qaliila jida ankara cabdullahi bnu cabaasi dalika cala annaas aayaddu markay ahayd mid muxkamo ah aan lana nasakhin ha yeeshee camalfalkii dadku ay ku camalfalayeen aad ay u yaraatay ibnu cabbaas aad buu ugu inkiray dadka aad buu u diiday inay ku camalfali waayaan wakadalik taabiciintii qaarkood waa kuwa diidaya sida saciid ibnu jubayr sida shacbi ay leeyihiin maxaa loogu dhaqmi waaye dadka markaa fudaydsadiya dadka ka tega ay leeyihiin calaa kulli xaal aayaddu waa muxkamo mansuukhana ma aha oo lama nasakhin suyuudi laftiisuna wuxuu doortay inaynay mansuukho ahayn in badanoo mufasiriinta ka midi ma sheegin naasikha nasakhay iyagoo qaarkood ay sheegeen inay mansuuqo tahay qaarna waxay sheegeen aayadda aan markaa tacaarudba aanu ka dhaxayn suyuudi laftiisu itqaanka waxa uu ku sheegayaa labadan aayadood wuxuu dooranayaa inay mansuuqo ahayn ayuu nasarka hadalka ah ee uu ku sheegayo itqaanka ku arjaxayaa kitaabka itqaanka wuxuu ku arjaxayaa hadal nasar ah oo aan gabayga ahayn inaanay mansuukh ahayn labaduba nadmiga markuu tiriyeyna wasiida ayuu raaciyey horna wuxuu ka sheegay inay labaatan aayadood yihiin aayaadka mansuukhi ziyaadana innaba aynay lahayn labadanna labaatankii ziyaaday ka yihiin weliba wasiidana waa raaciyey ziyaadadaasi waxay sheegaysaa calaa kulli xaal agtiisa inay raajix ka tahay ma aha bacdi baa ku daray buu ka tilmaamayaa uga jeedaa lakiin cinda siyuudi waxaa raajixa labaduba inay muxkam yihiin wa aayat lqismati alfudla liman xadaruu aayadda qismadana waxaa loo jeedaa aayadda suuratu nisa awalkeeda ku soo aroortay ee allah uu yidhi waidaa xadara alqismata ulu lqurba walyataama walmasaakiinu farzuquuhum minhu waquuluu lahum qawla macruufa xoolaha la qaybinaayo hadday soo xaadiraan oo yimaadaan ee dhaxalka ah ee la qaybinayo qaraabadii iyo agoontii iyo masaakiintu hadday ka arsaaqoo wax ka siiya hadal wanaagsanna ku dhaha culamada qaarkood waxay dhaheen aayaddu waa mansuukho oo waxaa lagu nasakhay aayaadka dhaxalkaa lagu nasakhay waana sida jamaahiirta culammadu ay ku tageen loona nisbeeyey imaamiyada loona nisbeeyey a'imada afarta ahiba inay sidaa ku tageen jumhuurkuna ay qabaan culamada jumhuurka u nisbaysana waxaa ka mid mida ah ibnu kasiir wakayruh qowl labaad wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo oo mansuukho maaha qolyaha yidhi waa muxkamo yaga laftooda waa isii khilaafeen bacdi waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsan tahay xoolihii dhaxalkaa marka la qaybinayo kuma saabsana ee waxay ku saabsan tahay wasiyadii iyo dardaarankii ruuxii geeridu ku soo xaadirtay uu dardaarmayey ila wasiye iyo dardaaran buu xoolihii qayb ka mida ku qaybinayaaye taasay ku saabsantao waxa u dardaarmaan baa looga jeedaa hadday goobta yimaadaan uu ka dardaarmayo iyagana qusmi ha u sheego bacdi baa sidaa ku tegey taabiciinta qaarkoodna waa laga soo naqliyey qowlkaas waana sida ibnu jariir atabari uu doortay ibnu kasiirku marka uu sheegayo ra'yiga ibnu jariir waxa odhanayaa qowl hariib jiddan ah ayuu ibnu jariir atabari doortay oo inay aayadduba ku saabsan tahay marka ruuxii sakaraadayey uu dardaarmayo inuu dardaaranka ku daro qayb iyaga u sheego hadday wakhtigaa yimaadaan ha yeeshee qowlkaa uu hariib jiddan ku sheegay ibnu kasiirku ee ibnu jariir uu doortay ee hariib jiddan uu ibnu kasiir ku sheegay miduu ibnu jariir la gaar yahay maaha taabiciinta qaarkood baa sidaas yadaa yidhi oo ku tegey taabiciinta sidaa ku tegeyna waxaan filayaa saciid ibnu jubayr iyabaa ka mid ah iyo wakayru qowl labaad wuxuu leeyahay may aayaddu waxay ku saabsan tahay dhaxalka marka la qaybinayo waana sida aarka ulamadu waana sida agsarka culammadu ku tageen kuwa odhanaya waa mansuukho iyo kuwa odhanaya waa muxkamo qayb ka midiba oo xoolihii dhaxalkaa marka la qaybinaayo khaasatan weliba hadday buuran yihiin xoolaha dhaxalkee la qaybinaya oo qaraabo aan dhaxalkii waxba ku lahayn iyo masaakiin iyo agooni ay yimaadaan wax u tuuro wax siiya haddaba waxaa la yidhi siiya farsuquuhum minhu waa xoolaha la qaybinayo ay min almaali maqsuum kaa wax ka sii yaala loo jeedaa oo maalka maqsuumka xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay alqismata ayaa loo jeedaaba maqsuumka la qaybinayo ama alqismata masdernimaa looga jeedaaye laakiin masderkii baa waxaa laga garanayaa waxa la qaybinayu ku tacalluqaa kaa uu ku tacalluqu damiirku u noqonaya almaal almaqsuum maalka maqsuumkana qismada laga garta marka farzuquuhum minhu maalkaa la qaybinayo wax ka siiya hadal wanaagsanna ku dhaha haddaba in wax laga siiyaa ma waajibba haddii la yidhahdo waa muxkamo mise waa sunne bacdi culammada ka mida ah waxay yidhahdeen waa waajib in badanoo culammada ka midna waxay yidhaahdeen maya waa sunne waa cala sabiil istixbaab sidaa dambaana saxan saas aawadeed baa ibnu jawsi wuxuu odhanayaa wاkhtalafa man qaala bإxkaamiha fi اlأmri اlmadkuuri fiiha fadahaba أkharhm ilى anahu عalى sabiil الاstixbaabi wالndbi wa huwa الصaxiix wadahaba bacduhm ilى anahu calى اlwujub kuwa yidhi aayaddu waa muxkamo waxay isku sii khilaafeen amarkan ku jira ma sunaa mise waa waajibnimo badanku waxay ku tageen waa sunee waana sida ibnu juzayi uu saxgareeyey oo uu yidhi waa saxiix kitaabkiisa tafsiirka ah atashil liculum tanziil marka qowlka ku saabsan inay muxkamo tahay waa sida suyuudi dooranayo culamo doorina ay doorteen mufasiriinta qaarkoodna ay ku tageen marka aayaddan waxaa raajixa inay muxkamo tahay baa raajixa suyuudi iyo culamo kalena waxay dooranayaan inay muxkamo tahay dooranayaan taabiciinta qaarkood inay saa doorteen taabiciinta qaarkoodna inay sidaa ugu dhaqmi jireen baa loo soo naqliyey oo cabiidata asalmaani iyo ibnu siriin waxay yidhahdeen risqiga looga jeedo aayadda farzuquuhum minhu waxaa loo jeedaa cunto u sameeya oo cuntada ha cunaan saasaa looga jeedaa waxaa la soo naqliyey cabiida xoolo agoon yaryar oo agtiisa ku sugan isagoo markaa u qaybinaya inay soo xaadireen dad qaraaba ah iyo dad masaakiin soo xaadireen jeebkiisu casuumadda uga sameeyey xoolihii agoonta kama samayn abu xayaan wuxuu odhanayaa markuu taa soo naqliyo wa haada mima yadullu cala annadbi id low kaana lihaa'ulaa'i xaqun mucayanu labayana allahu qadra dalika alxaqi kama bayana fii saa'ir alxuquuq waxay kutusinaysaa taasi inay sunno tahay xaq mucayana hadday yeelan lahaayeenna ilaahay waa caddayn lahaa sida xuquuqda kaleba u caddeeyey wa calaa haada fuqahaau lamsaar ida kaana alwarasatu kibaaran ida kaana alwarasatu kibaaran fuqahada beledaduna saasay qabaan waa haddii warasadu ay tahay qaar waaweyn inay iyagu tabarrucaan u siiyaan wain kaanuu sigaaran falaysa ila alqowlu almacruuf hadday yaryar yihiin xoolaha agoonta waxba lagama bixin karo bimacnaa marka la yidhahdo waa sunne sunnahaa waxaa xoolaha wax looga bixinaya ciddii ahlun litabarruc ah oo warasadu marka iyagu tabaruci karaan oo dad waaweyn ay yihiin ayaa markaa ay wax ka siinayaan fuqaradan iyo masaakiintan iyo dadkan markaa hungurooday ee iska soo xaadiray ee xoolaha u hanqaltaagay laakiin xoolo agooneed hadday yihiin waxba lagama cuni karo cidna waxba lagama siin karo ya waayo waciid iyo goodi baa ku sugan bes waxa saaran in hadal wanaagsan lagu yidhaahdo siday culammada ba ay yidhaahdeen waxaa lagu odhanayaa yani waxa weeye waxaanu leenahay ma hayne xoolo agoomeed baan meesha ku haynaa waxna kama bixin karo qowlkii macruufkay ka mid tahay qurdubi hadalka uu sheikhu ka soo naqlinayaana waa isla noocaas oo wuxuu tilmaamaya iyo ibnu xajar laftiisa inkastoo ibnu xajar hadalka uu ka soo naqliyey oo isagu qudhiisu uu soo naqlinaya ibnu xajar aanu sidiisa u odhanayn u yihi wa qaala aakharuun intuu ka horraysiiyey dabeedna hadalkan uu markaa ibnu xajar markaa uu soo naqliyey laakiin maadaama uu ka raalli noqday oo aanu tacaqubin isaga laftiisu wuxuu yahay mid markaa sidaa waafaqsan ayuu iska noqonaya cala kulli xaal haddii shaygani fardi waajiba ahaan lahaa waxay noqon lahayd nisaac iyo dood baa ka iman lahaa waayo laba jihoo midna la garanayo midna majhuultaoo aan la garanayn qadarkay qaadanaysana aan la garanayn in meeshii la ysugu keeno lagu kulmiyaa ka imanaysa taasina xikmaddiina waa khilaafsan tahay yacni markaa nisaac iyo dood iyo iskhilaaf iyo isgoyn baa ka dhalanaysa marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal xaqay waajibsadeen ma aho ilaaba ilaa la siinayee waa mid sunnanimo markaysa markaa loogu tabarucayo waana haddii warasadu ay tahay dad waaweyn oo wax bixin kara laakiin haddii agoon yaryar yihiin ama ay ku jiraan waxba lagama bixin karo xoolaha aayadduna waa muxkamo sida saxiix waa saas sheekhu waxa uu yidhi wasiida waxa la kordhiyey oo lagu daray aayadaha mansuukha aayatulisti'daani aayadda markaa idan weydiisadka sheegaysa min malakat ay mima malakat kuwii midigyadiinnu hanatay yacni xaalu isti'daanku ka ahaaday waa aayatu nuur sida saxiixa waa muxkamo mansuukho ma aha wa aayatu lqismati alfudla iyo aayadda qaybta u saaxiibka ah iyo aayadda qaybta ee sheegaysa waidaa xadara alqismata uli lqurba alfudla yacni aayaddaasoo ta fadliga le ahaatay ama alfudla qismadaasoo yacni ta mudan markaa ahaatay labada weji waxa fiican wejiga markaa in aayadda laga sifeeyo oo alfudla siiqadu ha ahaato siiqatu tafdiil oo ta'niisu afdal ha ahaato ee waxaa loo jeedaa bimacna alfaadila aayad fadli leh ayaa loo jeedaa yani nadmigaanu ku hagaajisanaya wailaa qur'aanku waa wada faadil liman xadaru xukunka aayadduu sheegayso u sugnaaday liman xadaruu ciddii soo xaadirtay markayse markaa u sugnaaday ciddii timi ama qismada loo qaybinayo qismada lagu tacalluqsiiyo yani qismada oo liman xadaru u sugnaaday cidda soo xaadirta u sugnaaday in laga xaaleeyo haddii qismada lagu tacalluq siiyo iyo in laga sifeeyo labaduba waa dhacdaa waayo xagga macno ahaan bay nakiro ka tahay yacni qismadu oo waa shay shaa'ica marka laba wajay leedahay in laga xaalayn karo iyo in laga sifayn karo qismadaasoo liman xadaru ciddii markaa soo xaadirtay u sugnaatay ama xaalay qismadu u sugnaatay xaalay qismadu u sugnaatay liman xadaruu ciddii soo xaadirtay u sugnaatay halkaa waxaa inoogu dhammaaday nadmigii abyaadda ahaa ee aynu markaa soo laqbaynay macna ahaanna waa soo sharaxnay halkaas ayuu inoogu dhammaaday halkaasuu inoogu joogaya nafacana allahu biha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk